بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu kusoo dhex jirnay kitaabkii أlفiyaة الcراaqي waxaan soo gaarnay أqسaaم التaxamل مtىa يصح تحمل الحديث o يustaxab ayaan shala ka soo baxay qaal imaam alciraaqi raximahu اllah aqsaamu الtaxamul wa أwaluhaa samaacu lafdu shayr taxamulka xadiidka xambaaritaynkiisa iyo samaacu lafdi shaykhana u horeeyo inshaadkaa markaan beed ku dhufana marka qaala alxaafid alciraaqi raximahu اllah أعlى وuجوه الأkذ عind الmعdm وهy ثaمان lفd شhayk فاعlmي kitaaban aw xifdan waqul xadahanaa samictu aw akhbaranaa anba'anaa وqdم الخطيب أن يقuلا سمعت إذ لا يقبل التأويلا وبعده حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرنا أخبرني وهو كثير ويزيد استعمله وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه وبعده تلا أنباءنا نبأنا وقل لنا وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها لكنها غالب استعمالها مذكرا ودونها قال بلا مجررا وهي على, وهي على السماع إن يدرى اللقي لا سيما من عرفوه في المضي ألا يقول ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاج لكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر الثاني القراءة على الشيخ ثم القراءة التي نعتها معظمها عرلا سوى قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت والشيخ حافظ لما عرضت أولا ولكن أصله أصل ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف به ما اعتدوا والخلف فيها هل تساوي الأولى أو دونه أو فوقه فنقلا عن مالك وصحبه ومعذم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سيان وابن أبي ذئب مع النعمان qad rajaxa alcarda wacaksuhu asax wajulu ahli sharqi naxwahu jaanax bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu calaa maxamedi waaali wsaxbi wsalim aqsaamu taxamuli taxamulka aqsaamtiisii wey wa awaluhaa kan ugu horeeyana samaacu lafdi shaykhi shaykha laftiisa oo ardaygu ou ka maqlo macnaha taxamul waxaa la yidhaahdaa xadiidka marka wax xadiid maqlay horta saxaabada ugu horeeya radia allahu canhu ilaa xadiidka asalkiisa nabigu ku yimi saxaabadu calayhi salaatu wasalaam nabigay ka wariyeen xadiid nabigay ka wariyeen ay ka maqleen qaarna waa iqraar oo waxay weydiinayaan waxaan saas u saxmaya haa uu leeyahay taasina waxay ka dhigan tahay eh, alcardiga noo imaan doono ardaga oo sheekh ka dhegaysanaysa ilaa saacada waxay ka leedahay samictu rasuul lah sal allahu alayh wasalam yaquul taasay dhahay taas qowlkay maqan ama ficilkii rasuulkay arkeen facaal rasuul lah sal allahu alayh wasalam kada wa kada way arkeen araggoodii iyo uurkiisu soo xikaayoona qaala ma dhahayo waa ficilkiisa marna taqriir waayo wuxuu arkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam la samaynaayo ma inkiraayo su-aalaa qof ou istifhaaminayaa waa u qirayaa marka saa waxaa saaisaa ma yihiin haa taa waxay ka mid tahay qiraa'a cala sheekay ka mid tahay ilaa saxaabigaa rasuulkii warkii ku akriyey warkii nabigu waa qoray maa xadiid shiikh lagu akhriyey wa wahaakadaa saxaabada saas oo kale ayay uga soo gudbinayaan taabiciinta ma garat wahaakadaa sheekh walbaba sidii xadiidka uu ku qaatay iyo ku oga maxaa dhico karta xadiid inuu maqlay nin taabiciy markaasuu saxaabi ayuu rabaa inuu ka horsado markaasuu leeyahay samicta rasuul اlah صلى اlه عليه wasalam yaquulu kada wakada أو hal ra'aytahu yafcalu rasuulu lahi kada wakada oo aqrinay haa howlweed markaas maxaa looga qaatay saxaabigii cardiyaa looga qaatay marna saxaabigaa u sheegay wuu leeyaha rasuulkaas saa sameeyey calayh الsalaa salaam rasuulkaas saas haa kale marka waa noo imaa doontaa middaan marka samaac lafda shayf waa midda siiqada ugu horeyso asalkaa iyo iyada khilaafba uusan ku jirinba waana siiqooyinku waa badaynu ilaa sideeda la gaarsiina laakiin labada ugu sarraysaa waxaa weeye sheikha in laga maqlo xadiidka afkiisa iyo in lagu dul akhriyo labadaas horta ugu horraysa ugu waaweyn kuwa kale hadhow ijaazadii iyo kitaabadii iyo munaawaladii iyo iclaankii iyo idni wax la yidhaahdo iyo wasiyo gadaala nooga imaan doona warkooda waa dheer labadaana middaa casharkan middaana ku sheegaya baab kale oo samaacu lafdi sheekh cashar kalena wuxuu noogu sheegayaa alqiraa'atu cala sheekh waana sida ugu badan oo rasuulkaba looga soo qaaday saxaabadda labadaas kayfiyo sida ugu badan oo rasuulka axaadiida maanta maarkaysa looga soo qaaday wuxuu yidhi ciraaqi ahla aclىa wujuuhu اlأkhdi yacni wejiyaalka wax lagu qaato oo xadiidka lagu soo qaato waxaa jira wax la yidhahdo nin sheegay taxamul iyo adaab dadka musطalaxa xoogaa ku fogaadaa waxyaalahaas oo kale yaqaan haddaa bayquuniye iyo xoogaha meelahaas yararkaa aad joogtid ama aad kufa yararkaa joogtidna xoogaa yaraad maqlaysaa maaragtay laakiin aan si fiican kugu dhex laakiin marka haddaad ibnu salaax iyo alfiyaadkaad u timaadid iyo maaragtay eh, taqriibka nawowi ibnu kahiir iyo maaragtay khisaar culuum ulxadiid markaasaa baabkan maaragtay ibnu xajarna xoogaa aan saa usii badnaynoo isaguna oo maaragtay nuqbahana waa ku ishaaraa sharxa nusata nadarkana xoogaa yar ayuu faahfaahay laakiin meelaha looga dherga waa meelahan iyo alfiyatu saud iyo ibnu salaax iyo taqriru nawowi iyo ibnu kaiir iyo meelahaas waa meel roobka oo baaca uu ku da-o marka oo si fiican loo miro gurano marka de mawduucaasuu ku saabsan yahay sideebaa maaragtay xadiidka qaabalkee lagu xambaaray addahana hadhow siyaqow leeyahay macnaa addaha waxaa weeye xambaarka markaad i mashaa'ikhdaada xadiidka ka xambaarayso oo ka qabanayso kayfiyaadu leeyahay kayfiyo walbana waxay leedahay marka adiga xadiidka ku gudbinaysa siiqo u hay leedahay waxaan wax sharciyaysan waay oo culimmada ay ka shaqeeyeen ay manhaj u sameeyeen si aan maaragtay talahbud iyo aysan u dhicin taa waxaa arkaysaa culimmada xadiidka cinaayada iyo xadiidka ay siiyeen iyo waxa ay ka soo mareen iyo dadka zamanka jooga sida culumta looga moogayo culumta loo moogyahay loo xaqiraayo aan loo dalbeenin xataa wixii xataa ishaaraadii aan loogu dadaalayn ma garan culumtaasi aan loogu dadaalayn wuxuu yidhi musanifku aclaa wujuuhi اlakdi qaadashada xadiidka la qaato oo lasoo soo guuriyo ninka ardaga uu xambaar cinda almucdami culummada muxadisiinta agtooda wahya hamaanin waaye waa noo imaan doontaa khabarkii aclaa wujuuhi اlakdi lafdu shaykhiin shaykha lafdigiisa waaye ay samcu lafdi shaykh shaykha lafdigiisa in la maqlo waaye ama imlaa ku maqal iyo kayri imlaa iyo kayrkiisa maxaa la yidhaahda hayrku waxaa waaye imlahu waxaa waaye shiikhu axaadiidu soo diyaarinay oo mukhtaaraad uu soo diyaarinay soo takhriijinay markaasaa majaalis lah majaalisa waaweynoo oo gadaal nooga imaan doontaa ahayd eh. axaadiiaasu marka yeerinaya taasna waxaa uu qumi jiray culimmada waaweyn waayihii dambe uu soo yaraaday maarata ibnu salaax iyo xaafid ulmizi iyo xaafid ulciraaqi iyo ibnu xajaroo soo nooleeyey iyo sakhaawigaasna xoogaa meeriyey yaalaasay ahayn marka maalan kitaabuu rabaa marka inuu axaadiista khriijiyo sida xaafid ibnu xajar kitaabul adkaar axaadiidiisuu takhriijinaya marka majlis ilaa maalin kastoo talaada marka de xadiidkii waa takhriijina cilalkoodii iyo wixii dhammaa xadiidku markuu sheego marka maba dhammaan isagoon dhammaanin ayuu sheekhu u ka dhintay raximahullah ee kayrkiisana waxa waaye maalan imaam maalig oo kale kitaabkiisa muwada ah ou akrinaya oo dadka ku dul akrinaya waa kitaab qoran oo la haysto nusakdiisa ama bukhaari ayaa kitaabkiisa ku dul akrin doona ardadii ama muslimaa kitaabkiisa kudul akriy kudul akrina waa imlahaas ugu xoog badano dee shiikhan axaadiidan uu soo duuranayo waa imlana hadda waxaa u qoli kara xaafid maanta ma arkaysaa weynaaday oo tabartiisa xoogaysatay maa sha allah jamal weyn ah faxal weyn ah raggaasaa marka isu diyaari kara marka ardaguna cinaayo weynuu siinaya sheikuna cinaayo weynuu siinaya keyrkana waa sida kutubtaan loo akriyo maalan qofaa ah waxaa laga warinayaa maaragtay saxiix muslim oo kale rag oo cumri dheer ayuu ku soo arooray waa nin la yihahda faraawi ka mida ah. cumrigiisu waa dheeraa markaasaa ummaddii dhammaan saxiix muslim baa laga akhrisan jiray markaas waxaa laga yaabaa wiil inuu akriyo inuu u akriyo aabbihiisna hadda kor uu akriyo awowgiis awowgii labaadna uusoo akriyaa dhec kara ila ay ka yidhaahdeen lilfaraawi alfaraawi sanadka nawowi markuu saxi muslim uu tirsanaayo mid ka ah a waa weliba markii jaluudi laga soo kaco waxa waaye ninka ku xiga inuu yahaan u malayno axmed aljaluudi ibraahim bnu sufyaana ka wariyey muslim ibraahim bin maxamed bnu sufyaan abu axmed aljaluudi aa wariyey faraawi inuu ku xigaan u kabacdi culamo cumri dheer oo cibaadaad badan ayuu soo maray marka waa raggaasoo kale oo muslim buu dadka ku akrinaya ku akrinaya ku akrinaya ama waa lagu akrinaya labadaba waa taas marka imlaa lama yidhaahdo imluhuna waa sidii kale hadda aclaa wujuuhi اlahdi qaababka loo qaato xadiidka cinda almucdami ay cinda axadi mujsiina wahiya amaaniin waaye waa dumla muctiraadiya ee khabarkii aawey lafdu shaykhin shaykha lafdigiisii ood ka maqasho wey isagoo kitaabkii akrinay ama axaadiidii imileyna aad ka maqashee faclam ogo kitaaban kitaab ka akrinaya ma garan ninkaas markuu kitaabkaas u akrinayo kitaaban kitaab ha ka akriyo waa kitaabkiisa ka akriyo ow xifdan ama xifdi ha ka akriyo labad haddou kitaab uu leeyahana kitaabkiisa ou labdiyo ha ka akriyo haddii kalena xifdi ha ka akriyo ama qof kaloo hiqaha kitaabka haysta ma garan shiiku kitaabkiisa ka akriyo ama xifdigiisa taasoo sheekii ama kitaabkiisuu ka akrinaya waa ilaa labdigu meeqou ahaa labdu kitaabin wa labdu eesh sadrin haddiyo goor waxay aada soo martan waxaa la rabaa kitaabkan hadda aad akhrisanayso usbuuciiba bidaayada intaad soo bila aada ku xirta meesha joogta aada ku xirta kutubta saasay ku sugantahay way kaaga roon tahay adoo boqol goor akhrista uun kitaabka dib ugu sababto maruu kitaabku sharxay waxaa isleedaha waa taqaana laakiin ma yahbut mudaakaradaada ayaa ku sugnaana kitaaban ahaaya ow xifdan ahaaya markaan akhrina kitaabanow aan dhahayna si uusan wasanka u jabin laakiin hadda markaan laqbana ow xifdan aan lehna taasi waa wujuuhdii lagu taxamulaayo sababtoo qaraacada sheeku markuu akrinaayo waa koobanta asagaa akrinaya afkiisa ka akrinaya wuxuu ka akrinaana hadduu xaafid yaho labdu sadr ou yahana waa xifdigiisa haddii kalena kitaabkiisa oo sugan ayuu ka akrinayaa marka ou hubo wax aan lagu dardarin ilaa kitaabka haddii wax lagu dardaro waa kii dacfigu keenaya marka taasi marka waa kayfiyadii aada uga soo qabanayso waayahay markaa gudbinaysa ku gudbinaysaa marka haddii saas wax kusoo soo xambaarto shaykhiibaad xadiidkii asagoo sheegaya aada ka maqo ama xifdigiisa ka akhrinayo daabit ou yahay ama kitaabkiisa oo masuul uul ahoo ilaashan oo ayaadi caabita gacmo wax ku dheela aysa ku dheelan sidii raggii xadiiska loo soo hoosgeli jiray sidii ibnu wakiic oo kale iyo magad axaadiida loo soo hoosgeli jiray aan loo soo hoosgelin saas oo kale saas uga maqsheek hadhowsee xadiidkii u gudbinaysaa waa kana sheekha qul waxaa tidhahdaa cinda aladaa ayaa u qadaray waxay aad samaac ku maqasho markaa ardagaaga u gudbinayso waqul waxaa tidhaahdaa ay cinda aladaa'i markaad gudbinayso xadaanaa waa noo sheegay samictu waa maqlay akhbaranaa waa noo khabray amba'anaa waa noo sheegay sababtoo ah samictu marka laga reebo saddexdan xadaanaa iyo akhbaray amba'anaa luuqada carabta waa isku macno caaisha markii ay maaragtay hadalkii eh, ay xoogaa ku heshiiyeen inuu malab oo maaragtay haweenkiis qaarka uu ka soo cabin jiro ay isku waafaqeen maaragtay yani ajidu fii famika riixa makaafir ma garan xoogaa bahal malabka lagu daro ayaan kaa helay markaasuu u u dhahay zaynabaa ka soo cunay mar kalena u noqon yaa inanta xarma axla inay marka hadalkii ay sheegtay ou nabigu maqar ayuu u sheegay ah, carafa bacdahu wa carada can bacd qaalat man amba'aka man amba'aka yaa kuu qaba iyo man xadaaka man akhbaraka waa isku wada mid maqarat luqada asal ahaan waa isku mid amba'anii akhbaranii xadaanii laakiin waa arki doonaa isdilaaxa markii dambe kala duwiyo xadaanii waxay u isticmaalaan iyo samictu wixii lafdiga shayka laga maqlo akhbaranaana markii dambe waxay u isticmaaleen wixii qiraa'ada shiika lagu dul aqri waa noo imaan doonta amba'anaana waxyaalihii ijaazo lagu waray laakiin aslu luga iyo culummada hore qadiimka ahaa iyo agtooda waa isaga midow soonku luqad waxba kumala duwnee hadhow istilaaxa kala duway waa kana waqul waxaa taradaa fi fi ladaa'i addaha markaad gudanayso waxaa lafda kaad shiika aad ka maqshay ood ardaad adiga wax u akrinaysid xadaanii waa dhici kartaa waa dhihi kartaa samictu waa dhihi kartaa akhbaranaa amba'na intaba luqada waa jaa-is dadkii horena agtooda iska miday waqadama alkhadiibu khadiib laakiin wuxuu hormariyey oo mudnaanta siiyey an yaquula inuu yidhaahdo ninka sheekha ka maqlay samictu waan maqlay inuu yidhaahdo samictu fulaan yaquul id laa yaqbal hadduu samictu yidhaahdo laa yaqbalu ta'wiila ta'wiil ma aqbalayo oo kuwa kale ijaazaad iyo waxyaalo kale ay aqbali kara sababtoo ah walow xadaanii sariix waxaa ku ahaatay laakiin xasan albasri oo xoogaa tadliis badan lagu yaqaano wuxuu isticmaali jiray xadaanaa abu hurayra kama wado marka anigaa ku jira waxuu ka wadaa yacnii reer ahlu u sheekeeyey ama wuxuu leeyahay khadabanaa ibnu cabbaas yacnii markuu basra u soo degay ahlulbasra u kudhi isagana goobjooguma aha marka xoogaa ta'wiilkaasa ayaa markaa ku jiri kara oo istilaaxaadkiia markii dambe isbedelay oo cilmigii markuu xirfo noqday ayaa xoogaa istilaaxaadkii la tajawusay oo xoogaa maaragtay isticaaraad iyo wax maaragtay lala yimi marka si ayna meeshaas u soo golin samictaa ugu fiican uu leeyahay sababtoo ah iyadu haddii qof isagu been cad sheegaaya maahane qof xoogaa tadliib mudallisuhu meelu ku dhundhuunto ma jiro saa darteed xadaanaa ha loo soo macnaha ma dhahayo siiqooyin kale ma ansaxayaan laakiin wuxuu leeyahay waxaa roon mar badan lafdiga shaya ka maqashay xadaaan inaad tiraahdi sababtoo ah iyada meel lagu gamba karo ma ah meel lagu gamba karo ma ah saas waqadama alkhadiibu wuxuu hormariyey an yaquula inuu yidhaahdo iskaalatu alif idlaaq waa an yaquula inuu yidhaahdo yacnii qofkii sheekhiisa maqlay waa samictu inuu hormariyo taasa owlaa sababtuna waa maxay meelaha kale tadliiska iyo xoogaa inay dad ku dhuudhuuntaan dhici kartee tanu idin laa taqbalu ta'wiila ta'wiil ma aqbali kartoo qofkii samic ku xusa maqlin yidhaahda ee beenaala cadow noqonayaa marka saa marka meelaha luqluq aan loogu gamban samictuma iska dhaho leeya wabacdaa waxaa ku xigou yidhi macnaa khadiib warkiisii yahay aawato xadaanaa xadaanii ayaa samictu sababta iyaduna badanaa kan nasi ay lamid tahayo wixii lafdiga sheekha wa bacdadaa akhbaranaa akhbarani ayaa ku xigta ma garan akhbarani akhbarani sababta waxaan dhahnay akhbarnaa ya akhbaranii iyo xadaanaa ya xadaanii luuqadii horeo la isticmaali jiray maca alanba'ana waa isku mid ayaa ku xigta wa huwa kaasina kahiirun waayo weliba dadkii hore inay xadaanaa iyo akhbarna isticmaalaan wixii lafda sheekha waaba badan wayaziid bnu haaruun yaziid bnu haaruun istacmalahu wa u isticmaalay akhbaranaa iyo akhbarani iyo wagayru waaxidin limaa qad xamalahu min lafdi shaykhihi shaykhiisa wixii uu ka maqlay ayuu akhbarna iyo akhbarni u isticmaalay isaga waxaa la mid ah ninka la yidhaahdo hushayn cabdurasaaq xamaad eh, binu salama asagii rag badanba wixii ay sheekha ay ka macqulaan akhbarana ay dhihi ma garan sidoo kale isxaaq bnu raahuuya waa annagii soo sheegnay dadka aan la kala aqoonin oo gadaalow nooga imaan doontaa oo magacooda qarshay axmed ama maxamed haddii la idlaaq ama isxaaq ibnu xajar wuxuu ku soocaa hadduu yidhaahdo xadaanaa isxaaq bn rahwiya ma badana abaranaa u dhaaa isagu abar waxyaalaha ku kala soocay ka midka ah xaafidka oo qaraa-inta isxaaq ilaa isxaaq dhanoo jira isxaaq bnu mansuuraa jira isxaaq ibn rahwiya jira isxaaqyo kale ayaa jira hadhow waxyaala ku kala soc waxaa ka mida ah, hadduu isxaaqaasi oo akhbarnaa isticmaalo waa ibnu rahwiya u badan hadduu xadaana isticmaalo isaga ma yaalka kale yaa loo marka saa darteed akhbaranaa akhbaranii ayaduna culummo badan ayaa maanta ma arkaysa isxaaq uraawiyana marka waa ka mid ragga isticmaali jiray axbaranaa wuxuu shiikha uu ka maqlo isticmaal saa darteed luuqada markii dambe waa isku mid ah. wabacdahaa xadaanaa xadain aa ku oga wabacdadaan akhbaranaa akhbarin ayaa ku xiga wahuwa kaiirun waana badan yahay ma garan isticmaalkeedu waa badan yahay weliba dadkii isticmaalow sheego in macnaa lafdiga sheykha wixii laga maqlay in loo isticmaalo wayaziidu isticmalahu wa isticmaalay yaziid bnu haaruun imaamka la yidhaaho iyo wakayru waaxidin hal wax ka badan waa cabdirasaaq bnu hamaam asancaani husheym xamaad bnu salima raggaas oo kale ayaa iyaguna maanta ma arkaysa arrintaas wada isticmaalay raggaasaa maanta ma arkaysaa kumid ayaa isticmaalay nacam laakiin waxay ku leeyihiin eh, waa intaan isticmaalka akhbaranaa iyo akhbaranii uusan ka bacdi faafino muta'akhiriinta oo akhbaranaa wixii cardiga oo siiqada noo dambaysaa lagu qaaday laakiin markasta uun waxaa weeye eh, waxaa uun la fiirinayaa qofkaas oo isdilaaxiisa wahuwa kahiiru wayaziidun istacmalahu iyo wagayru waaxidin hal wax ka badan iyo cabdirasaaq iyo xamaad ibnu salima iyo hushaym ay ka mid yihiin limaa qad xamalahu ardaygu wuxuu soo xambaaray min lafdi shaykhi oo meeshii samictu iyo xadadna oo udhii jiro isticmaalo wa bacdahu akhbaranaa waxaa raacay talaa waxaa raacay oo ku xiga xagga martabada amba'anaa iyo nabba'ana qaala naba'ani alcalimu amba iyo nabba waa isku isku macno ayaa raacay waqulila waana yar tahay oo in loo isticmaalo amba'anaa iyo nabba'anaa wax shiikha laga maqla wey yartahay ee badanaa waxaa loo isticmaalaa waqtiyaalkii dambe wixii ijaazo lagu wariyo waa noo imaan doontaa laakiin lafdi sheekh wixii laga maqlay anba'ana iyo naba'ana wax yarta allahuma dad dhifaha jiri kara inay isticmaalaan oo dadkii hore weliba u badan haye walqaal haa haye waxaa ku xiga iyo waqowluhu qowlkiisa qowlu raawi uu yidhaahdo qaala lanaa waqul waxaa la yareeyey waan la yareeyey ya boqolada ma ku godan tahay adig ku godan yahay boqolila inay tahaawaqullila macnaha waa la yareeyey oo macnaa isticmaalkoodoo wixii lafdiga shaykha laga maqlay in loo isticmaalo aada iyo aad baa loo yareeyey wa qowluhu qowlu raawi uu yidhi qaala lanaa iyo wanaxwahaa ayay la mid tahay ka qowlihi qowlkiisoo kale xadatana uu yidhaahdo laakinaha alqaalibu sida qaalibkaa isticmaaluha in loo isticmaalo mudaakara wixii mudaakara oo culummada dhex marta wa waduunaha waxaa ka sii liidata qaala ayaa kasoo ka liidato bilaa mujaarada xarjaan iyo mujra inoo qaala lanaa aan ahay oo qaala lana iyo qaala yaa liita qaala keliya yaa wa hiya ayaduna ma garata calaa samaaci samaacay ku xambaaran tahay in yudra haddii la ogaado alluqiya ninkan ardaga iyo sheekha inay kulmeen laa siyamaa yani ninkaana mudallis uusan ahayn laa siyama waa cancanadii oo kale laa siyamaa man carafuuhu qofkay ku oqaadsadeen fi lmudiyi waqtigii hore oo lagu yaqaana caadiisa allaa yaquula inuusan dhihin daa oo qaala lanaa iyo qaala uusan dhihin bikayri maa samica wuxuu ka maqlay minhu min ashaykh ka xajaaj bnu moxamed alacwar walaakin yamtanicu waxaa la diiday cumuumuhu cinda alkhadiib tan in la caam yeelo qof istilaaxiisa lagu yaqaano maahane qof kale in lagu caam yeelo oo markaa siiqa taxdiid lagu xambaaro waa uu diiday waqusir wouna gaabiyey daaka cala aladii qofkii bidalwasfi sifadaa lasoo tilmaamay oo inuu caado u leeyahay ishtihar ishtihar kusii rooday muxuu ka wadaa laqbaha waa arki doonaa waxaa lamidahu yidhi baabkan qaala lanaa iyo qaala oo ka sii diiday xadaanaa ilamid ma garan laakiin qaalib ahaan waxaa loo isticmaalaa oo culummadu waxaa jira markay meel isugu yimaadeen dadkaan aan hadafka lahayn oo zamankan ma arkayso hadda mejid haddii laysugu yimaado xataa wadaadada siyaasaad iyo wax dini waxaan macnaha laga hadla raggaas waxay soo qaadanayaan baabaa la soo qaadana baabu dahaar maxaa xadiid ku soo aroray ifka taagan ninkan maxfuudaadkiisuu sheegaa kaas maxfuudaadkiisa kaas maxfuudaadkiisa nin walbaa kan kaloo ka faa'iidaysan ama axaadiidu zuhriga lasoo qabsana caawo dhan axaadiis zuhriya jaf laga siinay ila waa xufaad waaweyn soo maa ama axaadiida maaliga lasoo qabsana axaadiida shaaficigaa lasoo qabsana hadba sheekh axaadiis ama baab axaadiistiis ayaa lasoo qabsana caawo dhan nin walba maxsuudaadkiisa markaasaa la kala faa'iidaysanay marka badanaa culummadu axaadiida mudaakarada ay ka maqlaan ilaa wax aada loo soo diyaariye ma aha ayay badanaa iyagoo ka gaabinaya xadiida de sheikh intuu soo habaysa ama kitaab mucayan oo isku qoran yihiin isagoo ka gaabinaya ayay qaal lanaa dhihi jira laakiin waxaa jira dad markii horeba qaala lana sheikh ama qaala sheikhu hadduu yidhaahdaba waxaysaba shiiqa ka maqlinba aan saas ku warin sida xajaajul acwar iyo culummo kale oo kale marka ninka haddiiba istilaaxaas lagu ogaado xadiidkiisa khalaas waxaa waaye cala samaac uu ku xambaara inuu shiika uu ka maqlo xadaana ama samictuu lamid jir naam laakiin khadiib wuxuu leeyahay cumuum lagama dhigi karo waa qofkii saas lagu ogaado laakiin musalax wuxuu yidhi cumuumkaa owla ah allaahuma qof la ogaado inuu ijaaz iyo wax uga jeeda maahane asalka waxaa waay dee cancanada eesh maxmuulatun cala samaac maa lam yakun eh, araawi mudallis haduusan walow bukhaari luquya ha shardiyo muslimna mucaasaro eesh ha shardiyo labadoodana hadde waxaa weeye shardi walbaba waa maqbuula hadda kan muslim badda ha lagu sharciyana bixinay laakiin bukhaari waa arjaxyo iyo quwou dheeryaa maahane kan muslim hala tuura cidina ma dhiho ilaa kitaabkiisaba waa la qaatay sooma waxaan dhici karta axaadiisaas mucaasaraad inay ku jirtaaba dhici karta ay marka wuxuu yidhi shiikhu wa qowluhu uu yidhi raawigu isagoo shiikiska hore qaalanaa shiikhi wuxuu nagu yidhi wanaxwa ka qowli xadaanaa ila mid taha laakinaha alqaalibu qaalibku waxay weliba markii dambe isticmaaluhaa mudaakaratan in loo isticmaalo bukhaariyay yidhaahdaan asaga badanaa mudaakaro uga jeedaa laakiin xaafid ibn xajar markuu tatabucay wuxuu yidhi mar walba maahan sababta waxaad arkaysaa howr axaadiid qaalana uu yidhi marka dambena uu sanadkiisa uu ku wariyey howr axaadiid marka asaga wuxuu dhahay bukhaari waa manhajkiisa saasa mala dhigi karo marka qowlkan ah inay maaragtay ay ku xambaaranta xadiid u qaalayan haddana maaragtay uu taxdiidka uu tasriixinaya marka marka waxay caddaynaysaa marka in yacni qowlka caamka haddaan qofka istilaaxa gooniya aan lagu aqoonin ee qaalanaa iyo qaalaba waxay ku xambaaran tahay itisaalay ku xambaaran tahay lafdi shir laasiyamaa qofkii waa lagu yaqaano saas waqowlu qowlu raawi qaalanaa iyo wanaxwaa wixii la mida ka qowliya xadatanaa laakina hal qaalibu isticmaaluhaa in loo isticmaalo mudaakara wixii mudaakaro culimmadu kala qaataan mudaakarana waa idiin sheegay qaabkeeda culimmadu waduunaa waxaa ka sii liita qaala uu yidhaahdo bilaa mujaarara ay bilaa dikri jaari mujra lanaa uusa laakinaha lahaa wahya iyaduna cala samaaci ayay ku xambaarantay weliba in yudra luqiyo haddii la ogaadaba luqiba haddii la ogaado shardigii bukhaariga weliba buuxinaya oo qofkuna markaa mudallis uusan ahay laa siyamaa man carafuuhu qofkay ku yaqaanaa fi lmudiyi maadigii hore iyo caadadiisaba allaa yaquula inuusan dhin oo qaala lanaa ama qaala ah bikayri maa samica minhu min ashaykh wuxuu ka maq wuxuusa sheekh ka maqli usa ku dhin ka xajaaj waa xajaaj bin maxamed alacwar ibnu jurayj ayuu kutubtiisa ka wariyey marka horena wuxuu dhihi jiray qaalana waana ka maqlay kutubtiisa inuu jiray uu ka maqlay saasoo walaakin yamtanicu waxaa reebtoon yamtanic ou dhaha beytka awal yacni sajcigiisa laakiin yamtanicu waayo mudaaric marfuuca w cumuumuhu in la caam yeelo cinda alkhadiib oo xadaanaa lagala mid dhigo waqusira waa la la gaabay daaka cala ladii kii ishtahara ku shiro badan wasfi wasfigan oo sida xajaaj bin maxamed alacwar ah oo wixii uu shay ka maqlay qaalana qofkii caado u taha laga aqbala laakiin musalax wou taxaqiibi wuxuu yidhi sida saxa cumuumka in lagu xambaaro ilaa qof lagu ogaaday si kala ma wax yaraan ku daranaa sababtoo cashar cashar kalaa xoogaa cashar ka badan yahay الثاني القراءة على الشيخ baabka labaad wujuuda taxamulka ahaa oo amaaniyadaha tii ugu horraysay muxuu ahaa samaacu lafdi shayk wax yaraan ka aqrinaya lixdoobey oon saasoo dhib badan ahay tan labaadna waa qiraa'a cala sheikh sheekhaa lagu dul akrinay sheekha ama ninka xadiidka warinaha ku akrinaayo ama arday kalaa ku akrinaayo isaguna waa u dhegeysanay sheikhu markaa waa xifdisan yahay ama kitaabkiisoo haysta oo ka dhegaysanaya ama qof kalaa kitaab haysta oo hiqa ama ninka oo raawigaas laftiisa kitaab haysta hiqa adiga almuhiim dhibma uma alqiraa'atu uma yani ay tali samaaca samaaca waxaa raacaya xagga darajada samaac min lafdi sheekh waxaa soo raacaya alqiraa'atu qiraa'adu allatii nacataha ay ku magacaabeen naxataa macnaasan maaha ay ku magacaabeen mucdamuhum mucdamka muxadisiintiisu cardan ay ku magacaabeenoo cardi baa la cardi waxaa waaye wax waxa lagu ballaarinaya kitaabkan iyo kitaabkan yaa xajmi weyn markaasaad ama dheerasaan isugu cabiraysa ama xajmigaasaan isugu cabiraysa bal kii dhuuc weyn labada kii dhuuc weyn labada saas ale dhinacaan wa isleeyihiin xajmiga laakiin kanaayo soo ma waa saas ayuu qowl laakiin hadda waxaa loo isticmaalay waxa shiika lagu akrinayo shiika waxa lagu akrinayo sawaa markaan laqbaynona sawaan aan leeno laakiin markaan ishadinay sawaa aan leeno sawaanay ka timi oo hamsadii laga goodiyey liajli wasn sawaa ayuu asalkooda sawaa waxaa isla mida qaraa'tahaa adiga akrisaya min xifdin xifdigaan ka akhrisay ow kitaabin kitaab ka akhrisay ow samicta ama maqashay waxaa isku mid ah ma garat markaa shiika lagu dul akhrinayo inaa adiga xadiid aada xafiisantaho shiiqii aada ku dul akhriso ama aadan xafiisnayne kitaab aada ku dul akhriso kitaabkii aada ka akhriso kitaab muqaabalaysan oo sugan ama haddaba aada ku muqaabalaynaysa shiikaba soo maha ow samicta aada maqashay qof kale oo ardayoo ku akhrinayo ee asagana xifdigiisa ka akhrinayo ama kitaab ka akhrinayo isaguna walxaal ashaykhuna xaafidun ou yahay ku xafisan limaa carabta waxaad u bandhigayso ad maqashiinayso uu xafisan yahay owlaa ama ma xafisanee walaakin aslu asalkiisu yumsiku haystaa binafsihi naftiisa isagaa asalkii kitaabkii asalka asalkahayo haystaa haddoo saaxiibaha ama isagu maayo ow hiqatun mumsiku qof kale oo hiqaa ayaa kitaabkii haaya ma garta qofkaas hiqada ayaa kitaabkii haaya lagu maaragtay lagu cardinay marka waa saas qultu waxaan idhi kadaa waxaa la mida insiqatun qof hiqaa oo minman samica dadka dhegaysanaya ka mida yaxfaduhu hadduu xafiisan yahay ma garata hay maca istimaaci allah aclam maca istimaaci shayki inay tahay ayay u badan tahay yani maca istimaaci ay maca istimaaci sheekh magan sheikhu asagana ou maaragta u dhegaysanay qultu wakada ay اlxukmu waayo waa la mid in kaana hiqaة daabidun miman samica maca kadu kula dhegaysanaya yaxfadu ayulmaqro maca istimaacin minhu limaa yaqra yuqra waxa la akrinaayo ou dhegaysto waay wa cadami gaflatihi ousan hilmaansanayn faqtalic bidaalika kana ma gar waxaa lamid uri qultuba kadaa waxaa la mida haddii in kaana hiqatun daabidun ma garata haddii nin hiqa oo daabida oo minman samica macaka dadka adiga kula dhegaysanaya yaxfaduuhu waxa la aqrino uu xifdisan yahay maca simaacin minhu limaa yuqra' waxa la aqrinayana uu si fiican u dhuuxayo wacadami kaflatihi uusan halmaansaninoo markaas wixii qaladahoo dhaca u baraarujinayo ayadana waa la midu ee faktanic arrintaa isku qanaco maanta ma arkaysaa ha isku dhib hmm. yaxfadhu yaxfadhu ayay ahayd qultu kadaa in hiqatu minman samica yaxfadhu ayay ahayd in la jasmiyey ahayd oo jawaabtii intaas laakiin marka la akrinaayo waa waa la rafciyo yaxfaduhu ayaa la yidhiyo wasniga soo sidii loo daryeelo hmm. haye uma alqira'atu uma talii waxaa raacaysa assamaaca alqiraa'atu qiraa'adii allatii taasoo nacatahaa yani qiraa'atu cala shaykhaa raacaysa allatii taasoo nacatahaa ay ku magacaabeen mucdamuhum mucdam almuxadisiina cardan ay ku magacaabeen sawaaءan waxaa ay qara'tahaa ku dul akhrisaya min xifdin xifdi adigoo xafisan ow kitaab kitaab ow samicta ama qof kaloo ku dul akhriyaad maqashay walxaal ashaykhuna xaafidun waa xafisay limaa carabta owlaa ma xafisana laakinu aslahu asluhu asalkiisu yumsiku haysto ku dhegeen binafsi ow hiqatu mumsiku nin kaloo hiqaa haysta qultu waxaa kamida kadaa in hiqatun hadduu qof hiqaa oo minman samica oo dadkii maqlay ma garat oo kula dhegaysanayay yaxfaduuhu hadduu xifdina yaxfadhu ay ahayd ou xifdinayo maca istimaacin asagoo si fiican u dhegaysanayoo dhuuxayo oo kaflayo maca istimaacinta dee waaba kula dhegaysana maca istimaacin maxale maca istimaacinta waxaa waaye si keerfulo oo maaragtay oo hagaagsan oo khatara ayuu u dhegaysanaa waana xafisan yahay si oo maaragtay wixii qalad oo u saxo maadaama nuskho oo sax aysan meesha oolina asaga si fiican u dabdhisan yahay laakiin si oo foojignaana u dhegaysanayo ee faqtanic ku qanaco haye sideedaba marka oo baabkan laga hadlaayo baabulqiraa'a cala sheekh afar nooca looga hadla tacriifkeeda waa ka soo sheegan oo soo hadlay ma garanta iyo kayfiyadeeda ma garanta iyo xugunkeeda ma garanta iyo tee raajaxsan qiraa'ada iyo samaaca tee raajaxsan iyo hadhow kayfiyat اlأdaa'i uma tacriifkeeda waa ka soo hadalna ma garan waa naxnu qunta shiika in lagu akhriyo magaceedana cardi baa la yidhaahda xukmigeedana hadduu noo keeni doonaa inuu ansaxaayo iyo labadooda yaa raajaxsan hadduu noo keeni doonaa kayfiyaة اlأdaa' noo hari doonta wuxuu yidhi marka wa ajmacuu xukumkii aan hadda joogana waxay ku kulmeen culimmadii akhdan bihaa in la qaado waradduu wayna radiyeenoo naqla alkhilaafi dadkii khilaafka soo arooriyey warkooda waa la tuuray oo dad xoogaa mutashadidiin ah waxay dhihi jireen waxaan anigu sheikha ah, aan ka maqlo maahane wax kale aniga maanta ma arkaysaa ma qaadanayo ma garan wa bihi mactaduu maxamed bnu salaam iyo nin lamid ahaa aha kamid ka mid ahaa oo aada ugu isugu adkayn jiray laakiin khilaafkaasi waa dhammaaday wa ajmacuu xukun akhdan biha ay bilqiraa'ati cala sheekh in la qaato oy siiqa ansaxayso weli waxaa loo deliishadaana xadiidkii damaam oo nabiga intuu u yimi waxuu dhahay rasuulkaa soo dirtay ayaa wuxuu noo sheegay in lagu soo diro salaadahaas maanta ma arkaysa inugu waa diwaankida markaas welida ilaahay cirka ka abuuraan kugu dhaarshay allahu arsalak ma ilaah ku soo diray qaala nacam ilaahay cirka luka abuuran dhaarshay ma ilaahay baa ku soo faray salaad iyo waxaas marka taas waxuu ku tusinaya ninkaasi nabigu wixii uu ka maqlo u qiray soo ma marka waa cardi isagoo weydiiyey hadal hadalow dhahay uu yidhi hadalkiibuu nabigu u qiraa calayh salaatu salaam marka waa carda cala sheekh xadiidkaas ayaa u dadiyey iyo su-aalaha badan ay saxaabada nabiga ay weydiinayaan waxaasaa dhacay waxaasaan samey sax waa sax a ah. su-aashiio marka sidii uu sax u dhahaya marka marka waa iqraar waa nab iyagii u qiray marka saxaabiga waa soo cardiyey okay aa la saaray marka khalaas waa xadiid oo maanta maarka cardi lagu qaado maykaas waa ficilkaa la soo laakiin midda samaaca waxaa waaye waa su-aala la weydiinaa su-aashii uqira waxay la mid tahay adigoo shiiku dul akriyo adigoo su dul akriyo nabiga waxaad leedahay waxaas aa la weydiiyey saa iyo saasaan ir ama waxaas aniga saas inay nu haystaa so sax waa marka shiika adoo ku dul akriyo hmm. marka wuxuu yidhi waajmacuu waxay ku kulmeen culimmadii akhdan bihaa horta in la qaato wa radduu naqla alkhilaafi khilaafkii lasoo guuriyana oo inaysan ansaxaynoo dad mutashadidiin oo reer ciraaqa isku adkeeyana waa radiyey oo adiladaasaa lagu radiyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam in waxyaalo badan uu taqriiriyey waa xadiiskaa damaam ay ka mid tahay wama taduu bihi mactaduu ay wama ctaduu bihi waxna kama ay soo qaadin laadaa lagu qorusay waa la inkiri ibra laga dhigay khilaafkii muxuu ku soo haray bis wاlkhulfu fiiha khilaafka oo ku soo haray waxa weeye hal tusaawi اlأwala middii hore may le-eg tahay oo samaac sheekha laga maqlo ow duunahu mase waa ka hoosaysaa ow fowqahu mase waa ka sarraysaa intaasaa lasu khilaafa fanuqila waxaa la soo guuriyey can maalikin iyo wasaxbihi maalik iyo asxaabtiisa ninaa wuxuu yidhi intaasanaan maalig la socdaba weligiisba asagu qof kitaabkuma dul akri dadkaa ku dul akri jira qofkii yidhaada igu dul akriga ka caroon jira baxo dhihi jira ma garan fanuqila can maaliki maalik waxaa laga soo guriyey iyo wasaxbi iyo wamucdamu kuufata iyo walxijaazi ahlilxaram ah maca albukhaariya lala qabo humaasiyaani lababa waa isku mid waxba isma dheero bukhaarina asagoo kitaabkiisa oo baabulcilmi u baabaystaba ma garan wajul ahlu shari haa wabnu abi diib ninka la yidhaahdo maxamed bin cabdiraxmaan almugiira ayaa la yidhahdaa reer madiana xaafid weyn oo ah xoogahaas ibnumaan maga xoogaa maaragtay aqraan ahay wax yar ka dhexeeya laakiin labadooda waa hiqaat wey ahbaat alba culimmadu nin cibaado badan oo ah aad iyo aad cibaado badan imaamu shaaficina waa u shallaayay ninkaas wakti hore u dhintaa isagu wati maali soo gaala ninkii malaha shaafici oo yaraa oo maka uu joogay ayuu dhintay marka aada uga shallaayay ninkaas inuu socdaqo waa sida uga wariyaa ibn abi najiixi ragga waa sida uga wariyaa isaga isaga iyo maaragtay allaytba raggu aada ugu taxasuro u shallaayay kamida inuu ka tago inuusa iyagoo wax ka qaado wabnu abi diibin maxamed bin cabdiraxmaan almuqiiraa la yidhaahdaa maca nucmaan waa abu xaniife qad rajaxa alcarda cardigayba raajixay ayuu oo waxay cardigaa raajixsan boo samaaca ka raajixsan wa cagsu cagsigiisa oo inuu samaacu raajixsan yahay asaxu saxnimo badan wa jullu ahli sharqi dadka ahlu sharqigaana janaxa naxwahu naxwigiisa ayuu u leexdaba maa la yidhaaha marka abyaadan macnaheeda dhib ma laha macnaha waxuu kuu sheegaa halkan siiqadan cardiga in la qaato markada waa lagu ijmaacay khilaafkiina waa la tuuray oo la dhahay lama qaadano dad xoogaa mutashadiinay ahaayeen waxbana lagama soo qaadin khilaafku muxuu ku soo aruuray labadooduma isku mida ma samaaca sarreeya masamaaca hooseeyo cardigaa sarreeya intaasuu maanta ma arkaysa oo ku soo hara iyo un khilaafaha saa ugu agadhow sida raajixana waxbay samaaxaa sarreeya ma garata oo samaaca ayaa maanta ma arkaysaa sarreeya sida maaragtay eh, ahlu sharqi oo dhan waa dhulkan eh, sharqiga qabila ku wixii andalus iyo dhulkaasna iyo dhulkaas hadda oo oo qarbi afriqiya oo maaragtay toonisa ugu weyneedoo maraakisha islaamka ay ku yaaleen ayadana afriqiyaa la dhihi jiray afriqiyaasi dhulkaas andalus qarbiyaa la isku dhihi jiray wixii dhulkaanna maanta ma arkaysaa kaloo haddee ilaa xijaaz ilaa ciraaq iyo dhulkaas maa waraa waraa'a mahrina sharqiyaa la isku dhihi jiray magan marka alu sharqiga waxay doorteen marka inuu samaaxo u sareeyo hmm wاlkhulfu fiiha khilaafka ku soo arona hal tusaawi lawala ma la egtay ow duunahu ow fuuqo mase waa ka sarraysaa fanuqila can maalik imaam maalik iyo wasacbi waxaa laga wariyey iyo wa mucdami kuufa ay mucdam ahli اlkuufa wاlxijaazi ahlilxarami ahaaye maca albukhaariyin lala qabay humaa siyaani waa sidan yihiin wabnu abi diibin maca nucmaan wa abu xaniifa nucmaan ibnu haabide qad rajaxa alcarda ayay rajaxeen wa cagsuhu cagsigiisa oo inuu maaragtay qira'atu cala sheekh raaji xitaa asaxu asaxnaan badan wajulu ahli sharqi janaxa naxwahu naxwigiisa ayuu eeshay wallahu aclam sal alla calaa muxamedin wax qumuda maa ku jira casharkan inta ka hartay